alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii tafsiirka ah baynu ku soo jiray allah waxa uu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo oo laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo ama in loo shirki sameeyo khasaa'istiisiiyo wuxuu la gaarka yahay cid kale lala wadaajiyo cid kale lala caabudo oo yacni markaa shuraako cibaadadiisi la geliyo ilaahay ma dhaafayo ciddii ku dhimata u dhaafi maayo gaalnimo ciddii ku dhimata ilaahay uma dembi dhaafaayo wayakfiru ilaahay waa dhaafayaa maa duuna daalika wixii gaalnimada ka sokeeya wuxuu u dhaafayaa liman yashaa u kuu doono inuu u dhaafo ayuu dhaafayaa waman yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeelo cid kale la wadaajiyo la caabuda khasaa'istiisii cid kale la siiya cibaadadiisii cid kale la wadaajiya faqad dalla xaqiiqe waa lumay oo waa anbaday dalaalan lumitaan iyo ambasho baadidaasoo baciidan xaqa ka fogo ka dheer in yadcuuna min duunihi ilaa inaaa in yadcuuna ma baryayaan oo ma caabudayaan min duunihi allah sokadii ilaa inaasan dhadig mooyaane wax kale caabudi maayaan mushrikiinta ama gaalada marka ilaahay cid kale la caabudaysa wa in yadcuuna ay wamaa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaytaanan shaytaan mooye wax kale caabudi maayaan shaytaankaasoo mariidan yacni hoolan oo mudhuxsan yacni markaa madax adag oo yacni markaa yacni aan wax khayri ku sugnayn lacanahu allah waa nacdalay shaytaanka wa qaala shaytaanku wuxuu yidhi laattakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda mawdicanoo kale lama xidhiidhiyo waa waqfi waajibaa la yidhi lacanahu allaah waa in la ysku taagaa calaamadda miimka yare aad aragto waxaa la yidhaha calaamatu lwaqfi alwaajib baa la yidhaahdaa walaysa fi lqur'aani min waqfin wajab walaa xaraamin hayra maa lahu sabab waa ka odhanaya yani qur'aanka yani waqfi waajiba iyo mid xaaraani toonna kuma jiro mooyaane mid sabab leh sababtu waa maxay qur-aanku wuxuu ku yimi luqadii carbeed iyo usluubkii carbeed buu ku yimi marka waqfigii ibtidaaga luqada carbeed markay khilaafa almuraad ay iihaaminayso lama wasliyo lama xidhiidhiyo ila usluubkii luqatulcarab buu ku yimi bilisaani carabiyi mubiin ina jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun ina jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun qur'aan carabiya weeye qur'aan carabiya laga yeelay luqa carbeed iyo af carbeed buu ku yimi marka luqada carbeed qawaaciddeedii buu ku soconaya haddama aragtaa meesha wasliga iyo xidhiidhinta hadalka la xidhiidhiyaa yacni tuuhimu khilaafa almuraad ay ku moodsiinayso ama loo qaadan karo sidii loo jeeday si aan ahayn in la xidhiiriya mamnuuc bay noqonaysa ya waqfigana wuxuu noqonaya waajib buu noqonaya mawdican haddii la xidhiiriyo maxaa la moodaya haddii la xidhiiriyo la yidhahdo lacanahu allahu wa qaala la'atakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda waxaa la moodayaa qaalada faacilkeedu inuu allah u noqonaayo addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur qaacidadu waxay tahay asalku way dhacdaa khilaafulasliye damiirku wuxuu u noqdaa waxa la soo sheegay waxa ugu dhowaanshaha badan dee haddii markaa la xidhiidhiyo qaala damiirkan huwa ah la qadarayo marjiciisa xaggee ugu dhowaansha badan ila marjicu damiir waa aqrabu madkuur buu markaa asalku ahaa sida haalibka ah dee marka inuu allaah yahay baa la moodaya marka ma allah baa yidhi la attakhidanna min cibaadika nasiiban mafruudan oo cid kale la hadlaya oo min cibaadika ku odhanaya marka sidaas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen mawdican oo kale waxaa waajiba in laysku taago lacanahu allaah oo lagu hakado dabeedna markaysa marka dambe waqaala la bilowdo wa qaala la atakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wa qaala shaytaanku wuxuu yidhi la atakhidanna ay wallaahi allah baan ku dhaartay la atakhidanna yeeshe o yeeshe o yeeshe min cibaadika yacnii xagga addoommadaada ka yeeshe ama kaa'inan min cibaadik qaar addoommadaada ka mida ka yeeshe nasiiban mafruudan nasiiban qayb ka yeeshe qaybtaasoo mafruudan ay maqtuucan la gooyey wala udillannahum lumiye o lumiye o lumiye wala umanniyannahum yididiilo geliye oo yididiilo geliye oo yididiilo geliye nuunu tawkiidkaa adag nuunkaa shadan waxaa laga qaataa nuunu tawkiid ilmuaqal baa la yidhahdaa nuunu tawkiidka laba u qaybsamoo nuunu tawkiid ilmukhafaf iyo nuunu tawkiid ilmuaqal baa la kala yidhahdaa nuunu tawkiidka mukhafafka ahi sida waxa weeye lanasfacan binnaasiya yacnii suurada waxaa loo dhigay oo loo qoray sidii tanwiin oo kale laakiin waa nuun reeban weeye waa nuunu tawkiidkii mukhafafka ah weeye walayakuunan min asaakhiriin walayakuunan min asaakhiriin iyo lanasfacan binnaasiya waa nuunu tawkiid mukhafafa weeye marka wuxuu ka dhigan yahay nuunu tawkiidka mukhafafka ahi ficilka in laba goor lagu celiyo kaluu ka dhigan yahay nuunu tawkiidka mustaqalka ahina sida xawaashida naxwuhu ay sheegayaan wuxuu ka dhigan yahay ficilka in saddex goor lagu celiyo kaluu ka dhigan yahay alaaa maraat ya mar ficilkaa laga qaadanaya inuu tawkiidka mustaqalkaana laba goor kii mukhafafkaabaa ah mar labaad laga qaadanayaa ee ka mustaqalkaana waa in markaa isagana mar labaad iyo mar saddexaad markaa meeshii ka timaadaan markaa sidaasaa laqbada saddexda goor loogu celinayo wala aamurannahum ya shaydaanka baa inoo dhaaranaya wala aamurannahum amre o amre o amre falayubatikunna googooyeen o googooyeen o googooyeen aadaana alancaam xoolaha nicmoolayda adrig geel iyo lo'da ayaa la yidhahdaa alancaam yacni marka waa xoolaha nool waxaa la yidhahdaa alancaam baa la yidhahdaa yacni xoolaha nicmoolayda ay adrig geel iyo lo'da dhegahooda googooyeen intaan amro inay googooyaan bay googoyn doonaan wala aamurannahum amre oo amre oo amre shaydaankii baa leh inay khalqiga ilaahay bedelaan fala yugayirunna odaad bedeleen oo bedeleen oo bedeleen khalqa allaahi ilaahay khalqigiisa bedeleen waman yattakhid ashaytaana allah wuxuu yidhi haddaba waman yatakhid ashaytaana ku kastoo shaytaanka ka yeesha weliyan yacnii gargaaro ka yeesha iyo naasir min duuni illaahi allah sokadii ama min duuni illaahi ilaahay hayrkii ka dhigta gargaaro shaytaanka ka dhigta faqad khasira xaqiiqee waa khasaaray khusraanan khasaare ayuu khasaaray ama khasira waa khasaareeyey naftiisa khusraanan khasaare khasaarahaasoo mubiinan bayinan cad khasira mar waxaa loo isticmaalaa laazim khasira huwa isagaa khasaaray marna waxa leeya waa khasaareeyey aladiina khasiruu anfusahum wa ahliihim mafcuulkii waa kaa daba yaalla kuwa nafahoodiiyo eheladoodaba khasaareeyey yaciduhum wa yumaniihim yaciduhum shaydaanku waa u ballanqaadayaa waa u yaboohayaa yabooh beena hmm. wa yumaniihim waa yudidiiro gelinayaa ammaani baatilu u laqimaya yaa cimri dheer baad noolaan doontaa beriga dambaad toobad keeni doontaa beriga dambaad xajin doontaa beriga dambaad markaa wanaagsanaan doontaa yaa iska ciyaar bogo maxaad doonto samey ya ama wuxuu ku yidi diilo gelinayaa waar dee jannada wax yar baaba dee lagu galaa haa maxaa ku waalay ayuu hadduu doono shaydaan ku odhanaya gabadh sinaysan jirtay baa markaysaga ey waraabiso markaasay jannadii dalaq tiri nin baa dariiq ka gooyey laan markaysagaa dadka dhibayso markaasuu jannada galay adna xasanaad fara badan baad la timi ilaahayna waa ghafuurun raxiim waa naxariis badan yahay miyaanad maqal halabat raxmatii qadabii raxmadayda ka qaalib noqotay cadhadayda miyaad maqal halkay nusuus u kaa mareen yaa hadduu doonana markaysaga halkaas u saaraya oo iska dhigaya waacid wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa huruura wamaa yaciduhumu ballanqaadi maayo ashaytaanu shaytaanku ilaa huruuran yacni marka kadin baatila mooyaane wax kale u ballanqaadi maayo ya ulaa'ika ma'waahum jahannam ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeye walaa yajiduuna canha maxiisa walaa yajiduuna ma helayaan canhaa jahannamo xaggeeda maxiisan meelay uga iishaan oo uga leexdaan heli maayaan aayaddan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayad hore oo qaybta hore kala mid ah baynu hore u soo marray khulaasada aayaddu ay tilmaamaysaana waxay tahay gaalnimada ciddii ku dhimata ilaahay ugama dembi dhaafaayo ee ilaaba ilaa naar buu gelayaa naartana waa ku waaraya marka qofkii gaalnimada ku dhintay kufri akbar ama shirki akbar looma dembi dhaafi doono allah baana sheegay inaan u dembi dhaafayn qofkii aan balaaq gaadhin oo risaala aynay gaadhin taasi waa masala gaara haddii qofka risaala aynay gaadhin oo rasuulba aanu maqal gaalnimadii dadku ku sugnaayeen markaasna uu iskaga sugnaa gaalnimaha ku dhintee nooc cudri u haystaa oo ku saabsan inaan cid wax u sheegtaba aanu arag cudurdaarkuna wuxuu meesha kaga baxaa qofka in risaala gaadho allah waxau yidhi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula qaar cid cadaabaaya ma nihiin ama inaanu cid cadaabna dooni mayno ilaa aan rasuul soo diro wamaa kunna mucadibiina eh, xataa nabcata rasuula wuxuu kaloo allah yidhi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka rasuullada ayaa cudurdaarku ku go'ayey inta aan risaala qofka soo gaadhin noo cudriya ayuu helay oo haddii aan markaa waxaa weeye cid wax u sheegtaba qofku aanu arag oo risaala aynay soo gaadhin wuxuu odhan lahaa ilaahay maxaana lagu cadaabaya cid wax noo sheegtaa maanu aragay walow anna ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuulan fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza aayadaha iyo aayadaha la midkaa ayaa sheegaya saas aawadeed qofka haddii wax risaaliya aynay soo gaadhin ou sidaa ku dhinto isagoo kufri iskaga sugan waxaa la yidhaahdaa iyaga ahlulfatra la yidhaahdaa ahlulfatra ayaa la yidhaahdaa xukun gaar ay leeyihiin mana aha ahlufatruhu inay iska wada badbaadayaan ma aha axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysaa markay dadkii ahlufatraha ahaa risaaladii aynay soo gaadhin ay aakhire ku yidhaahdaan ilaahay ilaahay oo cid wax noo sheegtaba maanu aragay haddii wax naloo sheegi lahay oo rasuul noo iman lahaa waa raaci lahayn yacni markay si ay yidhaahdaan ayuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa haddaan rasuul idiin soo diri lahaa oo risaalad idin soo gaadhi lahayd ma yeeli lahaydeen markaasay yidhaahdaan haah waa yeeli lahayn markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dab ololaya ayuu yidhaha dabkaa gala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidda dabkaa gashaa qabow iyo nabadgelyay u noqonaysa amarkii bay qaateen dabkuna gubi maayo qabow iyo nabadgelyay u noqonaysaa markaasaa jannada loo diraya ciddii diidda oo tidhaahda ilaahayow ma dab baannu geri karaa naari waataanu kaaga cabanaynay wuxuu ilaahay ku yidhaahdaabaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga amarkayga diiddeene ma bini aadam aan idiin soo diraa yeeli lahaydeen markaasuu yidhahdaa naarta u taxaaba oo naarta geliye axaadiista sidaa ku soo aroortay waa axaadiis mutacadida ah alxaafid ibnu kasiir tafsiirkiisa aayaddan markuu fasiraayo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula axaadiistaa waa soo aroorinayaa ibnu kasiirku tafsiirkiisa aayadda suuratu suurat lisraa buu ku keenayaa sharaxeeda waxaan odhanayaa axaadiistaasi qaarkeed waa saxiix qaarna waa xasan qaarkoodna waa daciif dacfigoodu munjabir yahoo kab maayo saddex nooc buu qaybiyey waxaa sidaa odhanaya ibnu kasiir baa odhanaya markuu axaadiistaa keeno marka ahlu fatraha qowlka saxiixii wuxuu yahay in aakhiro la imtixaanayo ciddii ahlu fatra ah ee aan wax risaaladii soo gaadhin in la imtixaanayo imtixaankaa ciddii ku baastaa in la jannaynayo ciddii imtixaankaa ku dhacdana in la naarayo naarta la gelinayo waxaa jira bacdu ahlicilmi oo ictiraaday noocan maa malaa mooday axaadiistu inayna sugnayn baa dhici karta waayo xadiiska hadday u qabi lahaayeen ama ay axaadiistaasi intay soo gaadho ay garan lahaayeen waxaa laga yaabaa in axaadiista aynay ictiraadeen laakiin waxaa dhici karta caalimku mar baa dhici karta xadiisku inaanu soo gaarin ama isagoo soo gaaray inuu ilaawo ama waxaa dhici karta inuu is idhahdo xadiisku waa daciif isagaan daciif ahayn yacni asbaab baa dhici karta caalimku inuu u khilaafi karo ama imaamku yacni xadiis axaadiista ka mida waatu shaykhulislaam ibnu taymiya kaga hadlo risaaladiisa qayimkaee la yidhaahdo rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam yacni canaanta in laga kor yeelaayo a'immadii aclaamta ahayd laga kor yeelaayo maxay axaadiistan u khilaafeen cudurdaaradoodii ayuu markaa sheegayaa ou tilmaamayaa ilaa toban cudri ayaanu taxay shaykhulislaam ibnu taymiya risaaladdaa loogu noqon doonaa marka bacdu ahlicilmi ba waxay yidhaahdeen aakhira waa daaruljazaa iyo daarulcamal ma aha marka imtixaanka la imtixaanayaa waxay ka hor imanaysaa inay aakhira daaruljazaa taho daarul marka waxaa weeye ibtilaa' iyo daarul marka imtixaan iyo daaru camal aynay ahayn taasay ka hor imanaysa waxaa laga jawaabay mar hadduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa in sidiisa loo aqbalaa oo yacni ashyaa ibtilaaga ka mid inay dhacdaa inta aan jannada iyo naarta la gelin waa suurtoobi kartaa laakiin wuxuu go'ayaa ibtilaagu marka janno iyo naar la kala galo ayuu go'ayaa laakiin inta aan weli la gelin caqlan waa mumkin inay dhaco ibtilaa sharcanna waa soo arooray marka alwaajibu qabuuluh waxaa waajiba in la aqbalo ayaa waajiba qur'aankana waxaa ku sugan nooc marka waxa weeye ashyaadaas yacni marka nooc camaloo la amrayo yowma yudcawna ila sujuudi yacni markaa sujuud in loogu yeedhayo la amrayo ayaa laynoo sheegay falaa yastatiicuun yacnii aakhira markaysaga iyadoo bannaankii qiyaamada la joogo ama qiyaamadii ay dhacday ayaa sujuud la amrayaa markaasaa kii ilaahay dartii u sujuudaya unbaa sujuudaya kaan ilaahay dartii u sujuudi jirin ee riya iyo istus iyo munaafiqnimo u sujuudayayna wuxuu noqonayaa dhabarkiisu looxo kaluu noqonayaa sidaa u dhidbano ma sujuudi karaayo qur-aankaana sheegay haddii xadiiska markaysaa markaa dee lagu ictiraaday oo la yidhi waxa weeye aakhira waa daaruljaza iyo daaru camal ma aho yacni imtixaanno iyo ashyaadaasi inay dhacaan dee waxa weeye markaa inay daaru jaza too daaru aynay ahayn bay ka hor imanaysaa talow aayaddana maxaa laga odhan khulaasadu waxay tahay aayaddana waxay ku saabsan tahay ciddii aan toobad keenin bay ku saabsan tahay ee gaalnimo iyo kayrkeed oo dembiye aba qofkii ka toobad keena ilaahay toobadda waa ka aqbalayaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waa gaalnimadii iyo dembiyada kaleba waa soo gelayaan waxay ku saabsantahay cidda toobad keentay ku saabsantaho toobad saxiixa la timi bay aayaddaa kale ku saabsantahay amaa aayaddani waxay ku saabsantahay waa ciddaan toobad keenina ku dhimata hadday gaalnimo ku dhimato looma dembi dhaafayo haddii markaa dunuub kaleo gaalnimada ka sokeeya ay ku dhimatana waa taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa waa qofkaan toobad keenin laakiin qofkii toobad keena dembi kastaba hadduu ka toobad keeno toobadda waa laga aqbalaya ya laakiin qofkaan toobad keenin dembiyada gaalnimada ka sokeeya yacni markaa mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaayo hadduu doonana ilaahay waa ku ciqaabayaa hadduu doonana waa ka cafinayaa hadduu ka cafiyana hor buu jannada ka gelayaa haddii uu ku ciqaabana mar haddaanu gaalnimo ku dhiman naarta ku waari maayo ee jannuu ku dambaynaya waa laga soo bixinayaa naarta kaasi waxuu ku saabsan yahay kii aan toobad keenin saa ku dhintay saas aawadeed buu allah yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taxta almashii'a weeye axaadiistuna waa caddaysay in shaa cadabahu wa shaa cafaa canh hadduu doona ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa waa kii aan gaalnimo ku dhiman ee aan toobad keeninna dembiyadii isagoo xambaarsan kabaa'irta ahaa oo ku raran oo aan ka toobad keenin buu aakhiro ula dhaadhaca yaa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa hadduu doonona waa ka cafinaya hadduu ka cafiyo hor buu jannada ka gelayaa hadduu ku cadaabana naarta ku waari maayo cid ahlu tawxiid ahi naarta kuma waarto ya cid ahlu tawxiidi naarta kuma waarto yacni saas iyadaa taasina weeye shirkiba aayadda la sheegay culammada qaarkood waxay aan shirki iyo kufri isku macnaa mise waa kala duwan yihiin mawdican oo kale way isla ogolyihin culammadu gaalnimo oo dhan in markaa ay tahay yacnii markaa qofkii ku dhinta inaan laga dhaafayn kufri akbar ama shirku akbar dhammaan yani markaa inaan laga dhaafayn marka waqtiyada qaarkood inta la ilaaqo xataa haddii laha waa kala duwan yihin wakhtiyada qaarkood baa inta la ilaaqo loo jeedaa gaalnimo o dhan laakiin agsarka culammadu waxay u badan yihin marka hore shirki iyo kufri inay yidhaahdaan cumuum iyo khusuus baa u dhexeeyo mushrik kastaa kaafir waa yahay laakiin kaafir kastaa mushrik maaha saas waa sida jumhuurka culammadu marka hore ay maraan inkastoo culamada qaarkood ay yidhahdeen marka hore waa bimacnan mar walba laakiin cadafka kufaar iyo mushrikiin la isku cadfaayo ayaa markaysaga marka farqiga culamada qaarkood ka keeneen laakiin waqtiyada qaarkood in la itlaaqo shirki in kufri oo dhan loo jeedo waa laysla isla ogol yahay halkanna waa nooca aayadda ka dambaysa in yadcuuna min duunihi ilaa inaasan yacni ma caabudayaan mushrikiintu allah sokadii ama allah hayrkii dhadig mooyaane wax kale caabudi maayaan maxaa dhadiga looga jeedaa culammada qaarkood waxay yidhahaan dhadiga waxaa looga jeedaa sanamaday caabudayeen ayaa magacyo dhadig ay u bixiyeen sida laata iyo cuze iyo manaata sida tafsiirkaba aynu ku arki doonno weji labaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaa inaasa waxaa laga tilmaamayaa looga jeedaa yacni mushrikiintu markay ashyaadan caabudayaan waxay islahaayeen malaa'igtii baa dee caabudaysaan oo dee dhagxantan iyo dhirtan iyo waxyaalahani waxay ramsi ka ahaayeen malaa'igtay doonayeen inay caabudaan ee shafaacada ka raadinayeen islahaayeen allah bay idinka dhow yihiin oo way idiin shafeeco qaadayaan wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah oo dhagaxan markaysaga yacnii ayaa idiin shafeeco qaadaya muraadku ma ahayn waxay ka doonayeen dhagaxa shafaaco ma ahayn laakiin dhagaxu wuxuu ahaa ramzi ramzi wuxuu ka ahaa yacni marka malaa'igta ayuu ka ahaa malaa'igtaasi yacni markaa uu ramziga ka ahaa ama saalixiinta ama malaa'igta ama nebiyo yacni ciddaas markaysaga ay leeyihiin allah bay ka agdhow yihiin ayaa marka waxa weeye waxay u samayn jireen maadaama ay ka qarsoon yihiin oo ama markaa dee qaaran ishu qabanan yihiin ama qaar dhintay ay yihiin ama qaarayna arkayna yihiin sida malaa'igtoo kale waxay arkayaan oo dee markay isaga ay yacni ula jeestaan cibaadadii ayay u baahdeen markaasay qaarkood kawaakibtay ramsi ka dhigteen qaarkood waxa weeye dhagxantan iyo dhirahan iyo ashyaadan ayay markaa ramsi ka dhigteen marka ashyaadani waa maqsuudun ligayrihi gayrkii baa loo rabaa ee isagu daata ahaantiisa dhagaxan iyo geedkani ma aha kii isaga cibaadada lagu waday malaa'igtana waxay u qabeen mushrikilcarab inay dhadig yihiin oo almalaa'ikatu banaatullah bay odhan jireen waatuu allah yidhi wajacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa yacni malaa'igtii addoommadii ilaahay ahaaday waxay ka yeeleen bimacnaa ku sheegeen oo ku magacaabeen inay dhadig yihiin bay ku magacaabeen yaa ashahiduu khalqahum satugtabu shahaadatuhum wayus'aluun waata sidaa loogu inkaray marka culamada qaarna waxay yidhahan ilaa inaasan waxaa laga tilmaamaya malaa'igtay u qabeen inay dhadig yihiin ayay caabudayeen iyagaa cindigooda u qaban inay dhadig yihiine dhadig maaha malaa'igtu dhadigna inay yihiin laguma sifeeyo waayaha weji saddexaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ashyaaday caabudi jireen yacni mid walba shaydaamad jinniyad ah ayaa dee u adeegi jirtay oo ku ag oo dee markaysaga yacni wakhtiyada qaar la hadli jirto la khitaabi jirto wakhtiyada qaarkood wax u qaban jirtay oo yacni waxyaalahay ka codsadaan wakhtiyada qaarkood wax u keeni jirtay ama wax u soo xadi jirtay oo ashyaada noocaasoo kalea u samayn jirtay markaasaa dabeed marka ashyaaday caabudayaan waxay odhan jireen unsaa bani fulaan yacni markaa sanamka qola caabuddo oo kale waxay odhan jireen markaysaa markaa tii dhadiga ahaydee markaysaa bani fulaan ama jinniyadii bani fulaan ayay markaa ka cabiri jireen odhan jireen qisadana waa tii ku soo aroortay xadiiskii culammada qaar waaba quweeyeenbe xadiiskii ku saabsanaa nebigu inuu u diray calayhi asalaatu wasalaam khaalid ibnu waliid inuu cuzo soo baabi'iyo khaalid ibnu waliid oo ciidan wata ayuu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo yidhi cuzo soo baabi'i khaalid baa tegey meeshii cuse lagu caabudi jiray oo dhirna ay ku yaalliin dhirtaana ay aad u qadarin jireen oo wax ka aaminsanaayeen yaa ayuu markaa tegey wixii meesha ka dhisnaa waa dumiyey dhirtiina waa gooyey dabeedna waa soo noqday xadiidku wuxuu sheegayaa nebiga markuu ku soo laabtay ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irjic falam tasnac shay'an khaalidow noqo waxba maad samayne isagu wuxuu siiyey waad ka soo takhallustay dee cusa ya waliba markuu dee markaa waxaa weeye wuxuu lahaa yaa cuza kufraanaki laa subxaanaki inii ra'aytu allaha qad ahaanaki waa kii markaa ku inshaadayey khaalid ibnu weliid cuzay waan kaa kufriyey ya yacni markaa nasahadii kuma sugnaanoo ku nasihi maaye waa kaa kufrinayaa inii ra'aytu allaha qad ahaanaki waxaan ogaaday allah inuu ku dulleeyaan ogaaday buuri ru'yadu waxa weeyaan waa ru'ya qalbiya wa cilmiya inii ra'aytu allaha qad ahaanaki markuu nebigu ku yidhi irjic fa innaka lam tasnac shay'an khaalid waa noqday markuu noqday ayuu meeshii cusuu tegey sadanadii markay arkeen bay yaaceen buuro halkaasay koreen yagoo leh yaa cuza khabirii cuzay yani marka waxawa yani markaa dee nacas ka dhigo markaysaga mid daandaansan oo dee iska nacasaan waxba kala garanayn ya garashada iyo waxaa ka qaad khabirii wuxuu meeshii ugu tegey qof dumaroo qaawanoo aan loo aqoon xabbad aan loo aqoon oo timihiina sidaa u soo kala daysay ciiddana sidaa u qaadayso sidaa isugu liqaysa madaxa iskaga soo shubaysa ciiddii xabbad marina inay saarayn oo shaydaamaddii meesha ka qadhaaban jirtay yaa khaalid markaasu dili yacni marka waa shaytaamadii marka sanam kastoo la caabudaayo jinniyada ama shaytaamad baa ku sugan xadiiska caynkaasa culamada qaarkood waa quweeyeen waa xadiis dee nebi bee maadaama marka amarkii nebiga marka khaalid ku samaynaayey laguna yidhi waxa maad samayn ordoo noqo cuso waxba kamaad soo qaban cuso dee weli waa waa nooshahaye marka waxa weeye jinniyaddaas ayaa markaa laga tilmaamay bacdu ahlicilmi waxay kaloo yidhaahdeen yacni marka inaaska waxa kaloo loo isticmaalaa waxaan noolayn oo dhanba inaas waa la yska yidhaahdaa yacni naqsiga ku sugan daraaddeed calaa kulli xaal tafaasiirtaas la sheegayaa dhammaan waa min qabiili ikhtilaafi tanawuc laa min baabi ikhtilaafi tadaadi khilaaf iska horjeeda ma aha waa ikhtilaafu tanawucoo cumuumka wixii soo gudagelaayo inaaskaasi ku dhacaayey baa qaarba mid tusaaleeyeen aasaarta salafka ka soo aroortay intaa aynu sheeganay mid walba ama saxaabo ama taabiciin baa laga soo wariyey ya haddii la yidhaahdo waa asmaada sanamadee almu'anasa waa laata iyo cuze iyo laata laga soo qaatay min allaah min alilaah cuzana min alcasiis manaatana min almanaan yacni haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhahdo unha bani fulaan iyo jinniyatu bani fulaan baa loo jeedaa iyo haddii la yidhaahdo maa la ruuxa fiihi baa loo jeedaa iyo haddii la yidhaahdo malaa'igtoo cibaadada ay uga jeedeen bay u qabeen inay dhadig yihiin oo banaatullaahi ay yihiin bay mushrikiintu u qabeen ma aha markaysagaa banaatna ma aha ilaahayna ubad ma lehee yacni markaa waxa weye intuba cumuumkay soo gudagelayaan waa min baabi atafsiiri bilmithaal mid waliba afraaddii cumuumka wax soo gudagelaya ayay sheegeen isma diidana oo isma khilaafsana wain yadcuuna ilaa shaytaanan mariida shaytaan unbay caabudayaan oo wax allo waxaa cibaadada ilaahay khayrkii loo samaynayo waxay u wada arooraysaa yacni shaytaankii weynaaye u sababta ahaa ibliis ya waayo waxaan oo dhan isagay ka soo fureen oo isaga amray dadkana u qurxiyey shayaadiinta yaryarna u diray dadka inay markaysaa u qurxiyaan ku caawiyaan yaa hadda maaragta marka shayaadiinti maxay rabaan shaydaanku wuxuu rabaa dadkii markaa inay dee gaaloobaan oo eh, gaalnimada ku sugnaadaan oo gaalnimadii loo qurxiyo oo aakhiro naarta ay la galaan saasay rabaan saas aawadeed yacnii sanamaday waqtiyada qaarkood shaydaanku intuu soo dhex galo ka dhex hadli jiray yacni markaa yacni dhagaxa ama qoriga ama geedka ama waxay caabudayaan ayaa wakhtiyada qaarkood intuu soo dhex galo ayuu la khitaabi jiray hadal ay maqlayaan waa laydin barakeeyey khayr hesheen wanaag baa hesheen halkaa ka wada caynka wakhtiyada qaarkoodna adeegyay u samaynayaanoo waxbay u soo xadayaan waa sida hadda markaysagaa dadka xabaalaha caabudaa waxyaalo badan ay sheegaan oo qaar baa odhanaya wakhtiyada qaarkood yacni markaa sheekh hebel baanu barinay oo markaasaad waxaad leedihiin waxba idin tari maaye annagu na taray ya intaanu hebel markaysagaa barinay ku odhanayaan ayaanu idhi hebelow yaa sheekh hebelow weli hebelow caw adaanu marti kuunaha xabaashi iskaga dul wardinay cabbaar dabadeed baa markaysagaa sinxiyo buuxa oo wax weliba ku jiraan oo cid sida annaan arkayn ayaa naloo keena markaasaanu halkaa istaabanno dhereegni adna waxaan nugu leedahay markaysaga waxba idin tari maayaan hadduu sidaa kugu yidhaahdo ha odhanin ma dhicin way dhici kartaa laakiin say ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa shaydaanka doonaya inaad lagu sugnaado shirkiga iyo kufriga wuxuu awood u leeyahay qolo casuumad samaysatay inuu markaysaa markaa sinxi raashin oo markaa sinxiyadii ay dhigeen ee buuxiyeen ka mida inuu kuu soo xado buu samayn karaa wuxuu ku doonayaa ka badan ya qasas noocaa ku saabsanna shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga warramay kitaabkiisa yaa qaacida jaliila fi tawasul alwasiila ayuu ka warramay wuxuu idhi qola markaysaga markaa tidhi yani markaa weli hebel baa noo keenay markaysaa markaa waxaan yani siyaaradiisa intaanu tagnay silxi xalwada kadib waxaa la ogaaday buu odhanaya shaykhulislaam ibnu taymiya silxigaa xalwadda dukaan xalwadla ah oo yaman ku yaallaa la waayey buui silxigaa ma alla meeluu maray waa la waayey dekaasaa loo soo xaday waxay soo gelaysaa rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balagna ajalana aladii ajalta lana waa isku danaysanay odhanayaan aakhire sooma ya waa isku raaxaysannay waxaa jiri jiray wadaad markaysagaa bilaba bileel isku foorrin jiray oo dabeed markaa odhan jiray waxa weeye dawadiisaa lagu soo ridaya dawada xaggee laga keenaya dawa jermaniya ah hadhow ka soo bixi jirtay ya farmasiyada jermani baa laga soo xadaya shayaadiin baa soo qaadaysa ya istimtaaca insigiiyo jinku isku danaystaan bay ka mid tahay bal wuxuu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya aqraba min hada wax kasii la badan wuxuu sheegay waxay igu yidhaahdeen buu ihi suufiyada qaarkood iska daa wax kale ibnu taymiyow adiga oo diidaya in dadka markaysa markaa amwaadda iyo kuwa khaa'ibiinta la gargaar weydiisto ayaannu adiga ku gargaar weydiisanay adiga adiga adiga markaasaad noo gargaartay bay yidhahdeen waxaan ku idhi buui waxaad sheegaysaan anigu waxaan ogahay ma aha cidda idiin samaysana shaytaan weeye aniga maaha waxaan shaahid ahaa wadaad yidhi markaysaga marka sheekh hebelow adigaagaa tawasulka diidayaan kugu tawasulaa buu buuli taana goobjoog baan ahaa sheekh hebelow adigaagaa tawasulka diidaya bijaahi fulaan iyo bixaqi fulaan adiga laftaadaan kugu tawasulaa buu buuli marka calaa kulli xaal yacni waxyaalaha shayaadiintu ka adeegayaan yacni suurada ayaa cibaadadii yacni markaa dhagxantan iyo dhirtan loo jeedinayaa laakiin shayaadiin iyo jinniyaad ayaa ka adeegaya oo cibaadadu u dhacaysa shaydaanku wuxuu ballan qaaday inuu addoommada markaysagaa qayb ka mida yacni markaa goosanayo qaybtaasina dee waa qaybta badan dadka inta shaytaanka raacaysaa dee fara badan wa in tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah haddaad badanka cidda arlada ku sugan aad raacdood ateecdo waxay kaa habaabinayaan oo kaa luminayaan waddada ilaahay waddada ilaahay bay kaa luminayaan waata aakhire lagu odhanaayo sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay ilaahay baa ku yidhahda aadam ibcas bacsa annaar dadkii naarta loo soo saarayay aadamow soo gur qaala yaa rabbi wama bacsu nnaar bacsu naarku waa maxay waxaa deed lagu yidhaahdaa min kulli alfin tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciina bacsa naarku waxaa markaa weeyaan aad ka soo bixisaa kunkii kastaba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saar naarta xaggeeda loo dareerinayo bimacnaa kunkii mid baa badbaadaya ya kunkii mid badbaadaya marka dee dadka lunsanaantaa badan maanta imka dadka adduunyada ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin siddeed bilyan inay yihiin oo hadda sanawaadkan dambe lagu qiyaasaa siddeed milyaar yacni siddeed bilyan inay yihiin baa lagu qiyaasaa cidda islaamnimo sheegatay ee u abtirsatay laba bilyan yacni markaa kama badna ama ma gaadhaan bilyan iyo sagaal boqol baa hadda taqdiiraadka ugu dambeeye lagu sheegaa ka soo qaadba laba bilyan lix bilyan islaamnimo umay abtirsan umay sheegan ama laadiini ha ahaadaan ama iyo nasaare ha ahaadaan ama buudiisam iyo wax kale ha ahaadaan ama mushrikiin kale ha ahaadaan ama qaaran waxba rumaysnayn ha ahaadaan waxay doonaan ha caabudaan lo ha caabudaan wax kale ha caabudaan ya marka lix bilyan islaamnimo umay abtirsanba marka dee waxa badan nasiibka shaytaanka ayaa badan wuxuu yidhi wala udilannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum yani waa wuxuu ballan qaadayaa inuu luminaayo inuu idiilo gelinaayo ammaani baatila inuu markaysaa markaa yani yani siinaayo oo rajo gelinaayo waa raja kaadib waa rajo beenbeena waa amraya inay markaa xoolaha dhegaha dildilaaciyaan oo way dildilaacin doonaan waxay dhagaha u duldilaacin jireen mushrikiintii carbeed ictiqaad bay uga jeedeen ay markaa sanamada waxay u gaar yeeleen baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo calaamadu waxay uga dhigi jireen dhegaha markaysaga inay dilaaciyaan haddii neefkaa dhegaha la dilaaciyona waa neef sanamada loo gaar yeelay maaha yacni mid sumad keliya looga jeedo lagama hadlayo waxay ku saabsan tahay yacni waxa weeye sanamadii in loo duldilaacinayo dhegaha oo deedna la odhanayo waa baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo la odhanayo ya baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo la odhanaayo dabeedna markaysa markaa faraha laga qaadayo mm, aan la qalanayn laguna intifaacayo la sii daynayo mm. sadanada markaysa markaa waxaweyaan yani sanamada ilaalinaysa waxaasaa markaa loo lisaya ya laakiin iyagu markaysa waxaa ma raranayaan kumana intifaacayaan nafci kale wala amurannahum fala allah waa amrayaa khalqiga ilahay inay bedelaan dabeedna khalqiga ilahay bedeli doonaan khalqiga ilaah la bedelayo waxaa loo jeedaa yacni waxyaalaha markaa muxaramka ay samaynayaan ee ay khalqiga ku beddelayaan taqyiirka khalqiga ay beddelayaan culamada qaarna waxay ku fasireen khalqiga ilahay bedelayaan beddelayaan fitrada ilaahay ku abuuray qofka ee islaamnimada iyo diinka ah in laga beddelaayo ya waxaa kaloo lagu fasiray xaaraantii in la xalaaleeyo xalaashina la xaaraantinimeeyo inay soo gelayso taqyiirka markaa la beddelaayo waxaa kaloo lagu fasiray yacni jidhka laftiisa takhyiiraadka lagu samaynaayo yani markaa laftoodu inay takhyiir likhalqi illaahi tahay sida nabigu calayhi salaatu wasalaam u nacdalay yani waashimada iyo mustawshimada iyo waasilada iyo mustawsilada yani markaa iyo kuwa ilkaha markaysa markaa yani feerhfeerhaya ilkihii qorqoraya ilkahoodii bay qorqorayaan si ay markaysa markaa faantaxa u yeeshaan almutafalijaati lilxusni almughayiraati likhalqi illah marka takhyiirka khalqiga ilaahay la bedelayo hadda imika wax ka daran baaba dee la sameeyaa waddannada gaalada maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa markaysaga qof lab in la yidhahdo dhadig baa laga dhigayaa xubintii markaysaga markaa raggaa laga jarayaa yani markaa xubin dhadig baa markaa loo samaynayaa yani irbadaa lagu mudayaa naasihii baa soo boodayaa hormoonaadkii baa markaysa marka waxaan yani marka ay daynayaa jirku dabeedna markaasaa waxaa laga dhigayaa dhadig baa laga dhigaya halkaasuu dabeedna jirjircaya yani waxa weye waa tagyiir likhalqi illaah hadda waxay maraysaa meesha ugu daran meesha ugu daran bay maraysaa waashimadu waxay ahayd jidhkoo la deldaloolinaayo oo marka la deldalooliya indhakuliya wax lagu samayn jiray markaasaa deedna midabuu yeelan jiray hadda markaysaa markaa jidhkii dee hadda markaysaa waxbaa lagu qorqoraa taatuu waxay yidhahdaan bay sheegeen kuwan markaysaga jidhkooda wax ku qore waxaan markaysaga laga masixi karin oo ka baaba'ayn hataa qaar baa markaa iyagoo gaala intay ku samaysteen markay soo islaameen wixii iska masixi kari waayey ama qaar muslimiinoo dee iska gaalo raacaa samaystay ya markay hadhow hadday salaax iyo u soo darriyaan yacni wuu ka khajirayaa wixiina iskama bi'in karo waa waxaan jirkii ka ba'ayn waana wuxuu jirkiisii ku xadhoo ku sameeyey wadnayaal ha ku sawiro waxyaalo kale ha ku sawiro wax kale ha ku sameeyo waa wax markaa aan ka ba'ayn ya yani marka taatuuga iyo beladaas yani waxay ka mid tahay takyiirka ilahay khalqigiisa la bedelaya ka mid tahay waashimadii wax ka daran weeye allah waxa uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo laga gaaloba dhaafi maayo waa shirkul akbar baa loo jeeda shirkul ma soo gelaya mise ma soo gelaayo khilaaf baa ku jira laakiin alahar waa in shirkul yahay taxta almashii'a baa in allahu arjaxa laakiin khilaaf waa ku jira culamada qaarkood baa markaysagaa yidhi yani shirkul waa soo gelayaayo dee waxa weeye markaa masderkan munsabiga ah waa nakira fii siyaaqi nafyi ishraakan bihi marka saas aawadeed yani marka asqarkiina waa soo gelaya laakiin malaha waa ku waarayaan ugama jeedaan oo qofka shirkul asqar ku dhintay naartuu ku waaraya abad aabaad ma lehe ilaaba ilaa waa la cadaabaya deedna waa laga soo bixin doonaa jannuu ku dambayn doonaa marka laga jaro ayay u wadaan laakiin waxa fiican in la yidhahdo shirkulakbarka looga jeedaa waayo nusuusta shirkiga la ilaaqaayo waciidada laga dhalinayo eh, waxay markaa ugu timi haaliban in akbarka loo jeedo inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanata wamawaahu ma'waahu man yushrik billaahi waa la odhan karaa dee qaacidada markaysa marka waxa weeye waa cumuumkii ishraaggaa soo gelaya oo dee ficilkan siyaaqu sharti buu dhacay hadduu siyaaqu sharti dhacayna nakirada siyaaqu nafyiga dhacday iyo siyaaqu shardiga dhacday waa isla halkii ficilku hadduu dhacana waa la mid ila masder baa ku qarsoonoo ku jiro marka isaguna markaa yani ficilka ku guda jire ya kaanahu masder marka uu dhacay fii siyaaqi shari marka haddana waxa weeye kaa waciidka saa looga dhaliyey waa akbarkii wey wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna dalika waxa gaalnimada ka sokeeya wuxuu dhaafayaa liman yashaa yashaau kuu doono inuu u dhaafo waa ciddii ku dhimata ee aan ka toobadkeenin hadduu doonu ilaahay u dhaafayaa laakiin ciddii ka toobad keenta ilaahay waa u dembi dhaafaya waaye si mutlaqa ilaahay ugu ballanqaaday wa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih liman yashaau lama odhan in allaha yakfiru dunuuba jamiican si mutlaqa loogu ballanqaaday liman yashaau lama odhan cibaarada mutlaqiyata muqayadkaana dee farqa udhexee waman yushrik billaahi ku kastoo allah u sharig yeela oo wax la wadaajiya faqad dalla xaqiiqee waa lumay oo waa ambaday dalaalan baadi baciidan yani fog oo can ilxaqi xaqa ka fog in yadcuuna ay maa yadcuuna wuxuu ku ishaaraya intuu inay naafiyatoo macnaheedu maa yahay ma baryayaan ama ma caabudayaan maa yacbud lmushrikuuna mushrikiintu caabudi maayaan min duunihi ay min duuni illaahi allah sokadii ama min duuni illaahi ilaahay hayrkii ay hayrihi duun bimacnaa hayr loo jeedo allah cidaan ahayn ma baryayaan ilaa inaasan dhadig mooyaane wax kale baryi maayaan oo caabudi maayaan asnaaman mu'anasatan yacnii sanamo dhadig oo la dhadigeeyey magacyadooda kallaati waalcuzza wa manaata sida laata iyo cuzza iyo manaata wa in yadcuuna ay wamaa yadcuuna ma caabudayaan yacbuduuna bicibaadatiha cibaadadeeda kuma caabudayaan ilaa shayaanan shayaan mooyaane shayaankaasoo mariidan yacni sanamada markay caabudayaan maa yacbuduuna bicibaadatiha ay bicibaadati alasnaam sanamada cibaadada ay caabudayaan kuma caabudayaan ilaa shayaanan shayaan mooyaane xaqiiq ahaan shaydaanun bay caabudayaan suura ahaan sanamadan ha caabudaan laakiin xaqiiqatan waxay caabudayaan shayaanan shayaan shaydaankaasoo mariidan khaarijan can iaacati muruxsan oo hoolan ah, oo khaarijan can iaacati aacada ka baxay mariidka waxaa loo jeedaa waa caati yani markaa khayr ka maran caarin buu ka maran saas aawadee amrad wiilka dhallinyarada aan gadh lahayne wejigiisu muruxsan yahay ya sisibta iska yahay waxaa la yidhaha amrad baa la yidhahdaa shajaratu mardaa marka la yidhahdo waa geedka aan caleynta lahayn waa geed muruxsan ya marka shaydaan hoolanoo muruxsan yacni caarin can kulli khayr khayr oo dhan ka maran biaacatihim lahu waxay shaydaanka ku caabudayaan ateecitaanka isaga ateecayaan fiiha cibaadada ashyaada ay caabudayaan ay ku ateecayaan wa huwa ibliisu shaytaankaasi waa ibliis lacanahu allaah allah waa nacdalay shaytaanka istinaafad ka dhigi ama markaa shaytaankaad sifo labaad uga dhigi sifadii koowaad waa mariidan shaytaankaasoo lacanahu allaahu allah nacdalay abcadahu can raxmatihi naxariistiisana ka fogeeyey xaqiiqatanna ilahay wax waa u nacdalaa nacdasha cidda u nacdalana waxaa ka dhalanaysa in naxariista laga fogeeyo wa qaala waxa uu yidhi ay shaytaanu huwa huwadu xaggay u noqon shaytaankay u noqon marka tii buu ku yani qadaray wa qaala wuxuu yidhi ay shaytaanu shaytaanku laattakhidanna ay laajcalanna lii isu yeele mid aniga ii gaara ka yeele min cibaadika yani qayb cibaada addoommadaada ka mid a nasiiban yani qayb yeele ama la yidhaha yeele lii ay kaa'inan lii mid aniga ii sugan ka yeele min cibaadika xaal nasiibka soo socda min cibaadika waa labadii mafcuul mid ka mid waxa weeye liida la qadaraayo mutacallaqeeda oo kaa'inan lii ya ayuu noqonayaa markaa mafcuulkii mafcuulkii labaad mafcuulkii koowaadna waa nasiiba min cibaadika xaalu addoommadaada ka mid yahay nasiiban yacni qayb markaysaga markaa ka yeela mid aniga ii sugan xadan qayb qaybtaasoo mafruudan ay maqtuucan la gooye fardigu waa bimacna qaci adcuuhum ilaa taacatii aan ugu yeedhayo taacadayda wala udilannahum lumiye oo lumiye oo lumiye cani ilxaqi xaqa ka lumiye bilwaswasati waswaaska marka aan waswaasinayo oo yani markaa waxaan kusoo tuurayo ugu xanshaashaqayo oo qalbigooda kusoo tuurayo yani ku lumiye wala umaniyannahum ididiilogeliye oo ididiilogeliye oo ididiilogeliye ulqii fii quluubihim qalbiyadu waxaan ku tuurayaa tuula alxayaati nolosha dheer nolo dheer inuu noolaan doono wa anlaa bacsa waxaan kaloo ku gelinayaa inaan bacsi jirin walaa xisaaba xisaabna jirin wala aamurannahum amre o amre o amre fala yubatikunna googooyeen o googooyeen o googooyeen yuqaicunna googooyeen o googooyeen o googooyeen aadaana alancaami yacnii xoolaha nicmoolayda ah ee xoolaha nool dhegahooda markaa googooyeen waxay u googooynayaan oo u dilaacinayaan si ay sanamada inay u gaar yeeleen calaamad uga dhigaan sumad keliya ugama jeedaan waqad facala daalika bilbaxaa'ir taana wuxuu ku sameeyey baxiiradii saa'ibadii iyo wasiiladii waxaynu ugu tegi doonnaa suurat almaa'ida ayaynu ugu tegi doonnaa in allahu aakhirkeeda oo waxay odhan jireen neefku hadduu markaa tarmo intaasoo da-ood dhalo ya waxa weeye dhegaha laga jeexayaa dabeedna markaysaga markaa sanamada loo yeeliya cid raranaysa iyo cid ku intifaacaysa iyo cid celinaysa iyo cid meel u diidaysa toonna ma jirto fala yughayirunna oo badelaan oo badeleen bimacnaa waxa weye waxaan amrayaa tagyiira khalqi illaah fala yughayirunna oo dabeed badeleen oo badeleen oo badeleen khalqallaahi ilaahay khalqigiisa yacni fitradu ilaahay ku abuuray dadka oo diinka ah diinahu diinkii diintiisa ah, diinta ilahay bedeleen marka diinta ilahay see khalq loogu fasiraya waxaa loogu fasiraya fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah oo fitradii ilaahay ilaahay dadka ku abuuray ya abuurkaa ilaahay bedeladii uma sugnaan marka qof kastaba diinku waa ku abuuran yahay oo fitradiisa ayuu ku abuuran yahay marka taasaa laga tilmaamaya inay bedelayaan ama la yidhaha khalqiga ilaahay ee allah abuuray oo makhluuqaadkaabay bedelayaan oo takhyiiraad la imanayaan khalqiga ay ku bedelayaan ashyaadana isku samaynayaan yani ay ka mid tahy jirkooda inay markaysa markaa waxaan yani si kale ka dhigaan oo siduu ahaa aan ahayn yaa yani markaa ay soo gelayso bilkufri ku bedeleen gaalnimo wa ixlaali maa xarama allah iyo ku ilaahay xaaraantinimay inay xalaaleeyaan yani ku bedeleen wa taxriimi maa axalla iyo wuxuu ilaahay xalaaleeyey inay xaaraantinimeeyaan waman yattakhid ashaytaana weliyan ku kasta oo ka yeesho shaytaanka weli yatawallahu u ka weli yeelanayo wayuiichu aeecaayo min duuni ilahi ilahay sokadii min hayrihi ilaahay hayrkii yani marka ilahay cidaan ahayn yani markaa shaytaanka weli ka yeesha weligaasoo min duuni illahi ay min hayri illahi allah aan ahayn faqad khasira xaqiiqa waa khasaaray ama faqad khasira waa khasaareye naftiisa iyo ehelkiisa waa khusraanan khasaare mubiinan bimacnaa bayinan cad limasiirihi ila naari lmu'abada yani markaa noqodka noqonaayo uu ahaanayo naarta abadiga ah ee abadka laga yeelay mid ku sugan noqonayo yaciduhum waa u qaadaya tuula alcumri cimri dheeraan buu u ballanqaadaya wa yumaniihim waa yididiilo gelinayaa nayla alaamaal wuxuu ku yididiilo gelinayaa waxyaaluhu markaa yididiilanayo inuu gaari doono fi dunya adduunyada gudaheeda wa anlaa bacsa walaa jaza iyo inaan bacsi iyo abaalmarintoodna jirin wamaa yaciduhum ashaytaanu shaytaanku ballan qaadayo bidalika arrinkaa uguma qaadayo ilaa guruuran yani markaa kadin baaila mooyaane bailan baail mooyaane wax kale u ballanqaadi maayo ulaa'ika ma'waahum jahannam kuwaasi yani hooygoodu waa jahannama walaa yajiduuna ma helayaan canhaa xaal maxiisku jahannamo xaggeeda ka ahaaday maxiisan meelay u iishaan heli maayaan ay macdilan meelay u iishaan oo u cararaan heli maayaan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk